alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii tobnaad oo ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuurulyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo iska lahaa cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximahu llahu tacaala addarsu thaani wathalaahuun darsiga soddon iyo labaad wafaatu cammihi nebiga adeerkii geeridiisii weye uu geeriyooday waa abu taalib adeerkii soo koriyey soo maahayn adeerkii noocaas ayuu soo koriyo soo koriyo soo koriyo soo koriyo nebiga ilaa nebi laga dhigahayay la wada joogay oo nebigii nabi laga dhigay oo intaa la joogay xataa baa hadda geeriyoonaya ilaahay amarkiisa haddana waa gaal weli muslim muusan noqon adeerkaas bacda wafaati sayidati ugaasadii gadaasheeda geeridee ugaasi ugaasadii khadiijo ahayd geerideeda ka bacdi khadiijata khadiijo ahayd bacda wafaati asayidati ugaasadii geerideeda ka gadaal khadiijata ahayd binaxwi shahrin bil wax la mid ah tuufiya waxaa loo oofsaday camuhu nebiga adeerkii abuu taalibin abuu taalib ah fa xasina wuu ka murugooday calayhi dushiisa ar rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa sumiya waxaa lagu magacaabay daalika kaasal caamu ee sanadka caamal alxusni murugta sanadkeedii liannahu nebigu faqada wuxuu waayay fiihi sanadka dhexdiisa sawjahu xaaskiisii iyo wa camahu adeerkiis wa kaana cammuhu adeerkii wuxuu ahaa yactaqidu mid aaminsan sidqa maa shay runnimadii jaa'a uu la yimid bihi shaygaas an rasuulku sala allahu calayhi wasalama ilaa annahu abuu taalib lam yandiq kumuusan dhawaaqin bishahaadati shahaadateynka ilaa aakhiri laxdatin ilaa ilbiriqsiguu ugu dambeeyo min xayaatihi noloshiisa ka mid ah khawfan cabsi uu ka baqayo min tacyiiri qurayshin quraysh ceebeynteeda wa fiihi asaga dhexdiisa unsila waxaa lagu soo dejiyey innaka adugu nebi muxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man ruuxii axbabta aad jeclaatid inaad hanuunisid walaakina allaaha alle ayaa yahdii hanuuniya man ruuxii yashaa uu doono fanas'alu llaha alla waxaan weydiinaynaa an yukhafifa inuu ka fududeeyo canhu abutaalib xaggiisa maca baqiyati aqaaribihi qaraabadii nebi maxamed oo kaleeta intii soo hartay iyadoo ila jirto lambar buu hoos qabtay wuu leeyahay istidraak lamaa maata markuu dhintay istidraak waa ka dabatag lamaa goortii maata uu dhintay abuu taalibin abuu taalib calaalkufri gaalnimo ku dhintay qaala lahu nebiyu nebigaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalama la astakfiranna dembi dhaaf ayaan kuu dalbayaa laka adiga maa muddada lam unha aan laiga reebin canhu istikfaar inaan kuu dalbo oon ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo fa nasalat waxaa soo degtay maa kaana uma ahaan linebiyi nebiga miday u sugantaho taho u bannaan tahay iyo waladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey an yastakfiruu dembi dhaaf inay u dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba min bacdi maa shay gadaashi tabayana u caddaaday lahum ayaga annahum ayagoo asxaabuuljaxiim jaxiimo asxaabteeda inay yihiin ayib meeshaan afar qodob buu musanifku sheegay raxmatullaahi calayhi qodobka koowaad waxaa weeye markay khadiija ka dhimatay nebiga ka gadaal inuu taalib geeriyooday labadooda kii ku horreeyey geerida waa masale khilaafiyaah wuxuu labaadoo sheegay nebigu inuu ka murgay dhimashada abuu taalib iyo tan khadiijaba yuu sheekhu sheega wuxuu saddexaadoo sheegay labaadoo sheegay taas waa isla qodob wuxuu labaadoo sheegay sanadkaas in lagu magacaabay caamal xusni oo magacaas lahaa ayada laftirkeeda oo masale la isku haysto waxaa xusniga keenayna laba tiir oo waaweyn oo bani aadam ah noloshooda aada u anfici jirtay buu waayo khadiijo iyo adeerkiisa adeerkiisa abu taalib wuxuu aaminsanaa inuu nebigu runlow yahay waxa uu watana xaq ay yihiin laakiin muusan raacin ilaa ugu dambayso naftu ay ka baxday maalinkay naftu ka baxaysaa nebigu u yimi markaasuu yihi yaa cam qul laa ilaaha illa allah adeerow laa ilaaha ila allahu dhe waa kelimad ilaahay agtiisa aan hadhow kaaga doodi doono aan odhan doono ninkaanu islaamnimu ku dhintay markuu sidaa yidhi abu jahal baa dhinaca ka fadhiya markaasuu yidhi abu taalibow madiinta cabdimutalib baad ka tegaysaa adoo saaka da-daan ah markaasuu marna nebiga saa u fiiriyaa marna qolyahan saa u fiiriyaa marba nebigaa la hadla qul laa ilaaha illa allah adeer laa ilaaha illa allaahu dheh abujahallo wuxuu yidhahdaa ma diinta cabdimudalib baad ka tegaysaa see wax kaa yihiin markii ugu dambaysaybuu wuxuu yidhi huwa calaa huwa calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib baan haystaayo gaalnimadaydaan ku dhimanayaa guddida inuu islaamo nag saasaa nafta kaga baxda wuxuu nebigu aada u jeclaa maadaamuu nebiga difaaci jiray abu aalib inuu soo hanuuno soomaalidu waxay yidhahdeen geed dheer iyo geed gaabanba wuxuu u fuulay inuu waxaas hirgeliyo aad buu nebigu isugu dayay ilaa markii dambe qur-aan ka soo dugo waxaa lagu yidhi innaka laa tahdii man axbabta cidda aad jeceshahay ma hanuunin karti maxaa laga wadaa qur-aanku meel kale wuxuu ku sheegay innaka la tahdii ilaa siraati mustaqiim jid wanaagsan baa dadka ku hanuunaysaa halkaana maxaa la sheegay innaka laa tahdii man axbabta soo maaha hidaayadaa laba u qaybsanta waa labadee hidaayat tawfiiq iyo hidaayat dilaala ama walirshaad hidaayatu tawfiiq waxaa weeye qofku intuu iimaan soo qaado qalbiga adiga inuu kuu geliyo ma awoodo iimaanka saaka kugu jira intiinaan muslimiin baa tihiin qof inta soo qaadoo maskaxda kaa furay iimaankaaga shubay oo ku qufilay ma jiro qof kuu awoodi karaan ma leh halkaa gaalada maraysa intaan isu qabanno oo gardaduu u xirno oo iimaan ka buuxino socda ma odhan karo saas maa laa tahdi man axbabta qofka iimaan qalbigiisa adugu ma gelin kartid laakiin maxaad awoodaa hanuunka inaad u sharxdid islaamku waa saan nabi maxamed waa saan qur-aanku waa saan inuu qaata iyo inuusan qaadanna howl adiga kuu taalla ma ah marka marka la leeyahay innaka laa tahdii man axbabta waa hidaayatu tawfiiq oo qalbigiisa iimaan ma gelin kartid marka la leeyahay latahdii ilaa siraadin mustaqiimna wanaagaad u sharxaysaa xumahana waad uga digaysaayo jidka toosan baad tusaysaawe musanifku halkan wuxuu sameeyey abu aalib cadaabka allah ka fudaydiyey ilahay cadaabka ka fudaydiyey gaalnimona ku dhintay qof gaalnimo ku dhintay ilaahay ha cadaabka ha ka fudaydiyo nabigeena waa diiday sal lla alay wasalam meel allaala meeshii qof gaal ah qabriga aad ku soo martid cadaab ugu bashaaray bu nebigu sal lla alay wasalam ilaahay ku cadaab naarta alle kugu fogeedhi laakiin inaad tira cadaabka allah kaa fudaydiyo maya ma dhacayso laakiin haddana waxaa sugan in nabiga la weydiiyo la yidhaa adeerka wuu ku difaaci jiray aakhare wax mau taraysaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi maalinka qiyaama marka la tagoo dadka la kala saaro oo gaalada la cadaabayo adeerkay meesha rays magaadhada loo yaqaano oo ciribta qaybteeda lugta qaybteeda hoose ah baa waxaa laga saarayaa labada lugood laba dhimbilood oo dab ah oo cadaabka ilaahay laga keenay dhimbilahan caadiga naqaanama waa mid cadaab ah kulaylka labadaa dhimbilood ay leeyihiin baa maskaxdaasu dilaacaysa halkaa maskaxdaa dilaacaysa markaasaa maskaxdiisu huraysa aad bay u waa qof la cadaabo oo gaal a ah, qofka ugu cadaab fudud abu daalib laakiin asagu ma aaminsana inta alla uu abuuray ruux ka cadaab kulul inuu jiro ma aaminsana kulaylka labadaa dhimbilood ay ku hayaa marka qaabkaasaa loo cadaabaya ciyaadan billaah bacda wafaati sayidati ugaasadii geerideeda ka gadaal khadiijata ahayd binaxwi shahrin bil wax la mid ah tuufiya waxaa loo oofsaday camuhu nebiga adeerkii abuutaalibin ah fa xasina wuu murugoodoo tiiraanyooday calayhi nabiga dushii calayhi abuutaalib geeridiisa alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa sumiya waxaa lagu magacaabay daalika kaas alcaamu ee sanadka caama alxusni murugta sanadkeedii liannahu nebigu faqada wuxuu waayey fiihi sanadka dhexdiisa zawjahu maxaan ku macnayna xaaskiisa ama lamaanihiisa ama afadiisa iyo wa camahu adeerkiis wa kaana wuxuu ahaa camuhu adeerkiis yactaqidu mid aaminsan sidqa maa shay runnimadiisa jaa-a uu la yimid bihi shaygaas al rasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ilaa annahu asagu waa abuu taalibe lam yandiq kumuusan dhawaaqin bishahaadati shahaadateynka ilaa aakhiri laxdatin ilaa ilbiriqsigii ugu dambeeyey oo min xayaatihi noloshiisa ka mid ah khowfan cabsi uu ka baqayo min tacyiiri qurayshin quraysh cambaaraynteeda iyo ceebeynta ay ceebaynayso la yihahdo adoo da-daas miyaa diinahagi hore ka tegaysaa wa fiihi asaga dhexdiisaana unsila waxaa lagu soo dejiyey nebiga sala alla aley wasalam innaka adiga laa tahdii ma hanuunin kartid man ruuxa axbabta aad jeceshahay ay hidaayata hubaa laga wadaa walaakina allaaha allaa yahdii hanuuniya hidaayatu towfiiq man ruuxu yashaa uu doono fa nas'alu allaaha alla waxaan weydiisanaynaa an yukhafifa inuu ka fududeeyo canhu abuu taalib xaggi maca baqiyati aqaaribihi qaraabadii nebiga sala allahu aleyhi wasalam intii soo hartay iyadoo ila jirto waa dabcan waa intii muslimiin ah as'ilatun su-aalo mataa tuwufiya goormaa loo ofsaday camunebiyi nebiga gadaashi sala allahu caleyhi wasalama khadiijo geerideedii binaxwi shahrin wax ka dambeey bimaadaa maxaybaa sumiya lagu magacaabay daalika kaas alcaamu ee caamka maxaa lagu magacaabaa caamalxus hal kaana camuhu adeerki maaha yactaqidu mid aaminsan sidqa risaalatihi fariinta nebi maxamed uu sido dhabnimadeeda haa limaadaa maxaybuu yandiq uusan ugu hadlin bishahaadati shahaadateynka muxuusan ugu dhawaaqin abu taalib khawfan min tacyiiri quraysh alkhulaasa gebagabo wa fii tilka sanati sanadaas ayada ah maata waxaa geeriyooday camuhu rasuulka adeerka abuu taalib ah wa huwa abuu taalibna akbaru ansaarihi gargaarayaashiisa kii ugu weynaabuu ahaa dadka bani aadamka oo nabiga garab siiyo u gargaari jiray ninkii ugu weynaa buu ahaa walam yuslim ma islaamin khashyata tacyiiri qowmihi tolki ceebayntiisa cabsi uu ka baqayo quraysh inay ceebeeyaan addarsu thaalithu wathalaahuun casharka soddon iyo saddexaad u qurayshin quraysh dhibkeeda weeye lirasuuli rasuulka ay dhibeen sala allahu calayhi wasalama bacda wafaati sawjirasuuli rasuulka xaaskiisii geerideedii ka gadaal iyo wa cammihii adeerkii geeridiisa ka gadaal akhadat waxay bilowday qurayshun quraysh tu'dii inay dhibto ar rasuulka sala allahu calayhi wasalam fa kaanuu waxay ahaayeen yanfuruuna kuwii u daadiya calayhi dushiisa kuwii ku daadiya adturaaba carrada ciid bay ku daadin jireen wayadacuuna way dhigi jireen awsaakha alxayawaani xayawaanka xoolaha ah wasakhdooda calayhi nebiga dushiisay dul saari jireen fii salaatihi markuu tukanayo salaadiisa ku jiro wa tacallaquu way qabsadeen bihi asaga maratan mar bay ku dhageen wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu nebiga anta adiga aladii kiisooma tihid turiidu doonaya an tajcala inaad ka yeeshid al aalihata ilaahyada ilaahan ilaah waaxidan oo keli ah ilaahyadan tirada badan oo dhowrka boqoloo xaba ah maad rabtaa hal xaba in laga soo reebo fa taqadama abuubakrin abuubakar baa soo hormaray wa khallasahu wuu ka fakiyey nebiga minhum ayaga wa qaala wuxuuna yidhi ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajulanin an yaquula inuu yidhi miyaadna u dilaysaa rabbi aniga rabbigaygu allahu allo weeyaan afar qodob buu meeshaan kaga hadla musanifku markuu nebigu geeriyo geeriyootay xaaskiisii iyo adeerkiis oo uu difaac fiican ka heli jiray labadaba qurayshi waxay bilowday inay rasuulka dhibto qeybta labaad waxa weeye dhibabkay ku sameyn jirtay qayb ka mid ahoo wasakhda iyo madheerta iyo qashinkaay dusha ka saari jireen markuu tukanayo qaybta saddexaad waa inay hadal ahaan ku dhibaan oo yidhaahdaan ilaahiyadii tirada badnaa ma hal xabaad rabtaa in laga soo reebo intay luqunta ku dhegeen oo gilgileen abuubakar baa ilaahay ku bixiyo wuxuu leeyahay ma nin islaamay oo rabbigay baa keligiisa leh ninkaa miyaad dilaysaan horto ka leexdo faraha ka qaada bacda wafaati zawji nebiy nebiga zawji rasuuli rasuulka xaaskiisa geerideedii ka gadaal iyo wacamihii adeerkii geeridiisa ka gadaal akhadad qurayshun quraysh waxay bilowday tu-dii inay dhibta alrasuula rasuulka sal alay wasalam fa kaanuu waxay ahayn yanduruuna kuwii ku shuba calayhi dushiisa adturaaba ciid wa yadacuuna way dhigi jireen awsaakha alxayawaani xayawaanka wasakhdooda calayhi dushiisa fii salaatihi salaadiisa wa tacallaquu way ku dhegeen bihi asaga maratan mar wa qaaluu waxay ku yidhahdeen lahu asaga anta adigu alladii kii miyaa tahay turiidu doonayay an tajcala inaad ka yeeshid al aalihata ilaahyada ilaahan ilaah waaxidan ee keli ah fataqadama abuubakrin abuubakar ayaa hormaray wa khallasahu wuu ka sii daayay minhum ayaga wa qaala wuxuuna yidhi ataqtuluuna miyaad dilaysaan rajula nin an yaquula inuu yidhi rabbii aniga rabbigaygu allahu alla weyaan miyaad u dilaysaan bush as su-aalo maadaa maxay bay camilad samaysa qurayshun quraysh maca nabiyi nebiga la jirankii sala allahu calayhi wasalama bacda wafaati sawjihi xaaskiisa geerideeda ka bacdi iyo wacamihi adeerkii way dhibtay bimaadaa maxay bay kaanuu ahayeen yu'duunahu duunahu kuwo ku dhiba cara iyo qashin bay ku dulshubi jireen maadaa qaaluu maxay ku yidhaahdeen lahu asaga lamaa goortii tacallaqu ay ku dhegeen bihi asaga anta aladii turiidu an tajcala aalihata ilaahan waaxida man ruuxebaa khallasahu ka sii daayay nebiga minhum ayaga abuubakar alkhulaasa gebagebo ishtada waxaa darnaaday iidaa'u qurayshu quraysh dhibkeeda linnabiyi nebiga ay dhibta sala allah aley wasalam bacda wafaati zawjihi sawjkii sawjadiisii markay geeriyootay kabacdiiyo wa camihi adeerkii xataa hamuu ilaa ay damceen biqatlihi dilkiisa wallahu aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyihina mxamed